بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحان كب الله بينا آيات بغل باتن يكو إلى آيات بغل أفرتن يكو سورة العمران وآيات هراء dagaalkii uxud ba suuraddu inoo suuraynaysaa sida dagaalka beder suuratu lanfaal dagaalkii axzaabna suuratu suuratu laxzaab taana suuratu lanfaal wey marka nabiy llaahi maxamed waxaa lagu yidhi wadkur xus id waqti qadowta aada ka kallaxday min ahlika xeeskaaga reerkaaga guriga caaishaad buu ka tagay tubawiyu aada diyaarinayso almuminiina muminiinta aada u diyaarinayso maqaacida saldhigyo liqitaali dagaalka ay saldhig ka dhigtaan wallaahu allana samiicun wuu maqlaa caliim wuu ogyahay niyadiina iyo waxaad ku dhawaaqaysaan intaba waa ogyahay id wakti bay ahayd waktigaasi hamad ay u qasaday qalbiga ku qabatay daaifataani laba qabiil oo minkum idinka idin ka mid ah an tafshala inay baqaan oo fulayoobaan wallaahu allana waliyuhumaa alla weligoodaho ma ayna baqanin nabaga dagaalkii ugama bixin wa calallaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna mu'minuuntu dagaalkani uxud buu ahaa dagaalkii badar sanadkii labaada hijirada toddobiiyo tobanka bisha ramadaan buu ahaa dagaalka uxudna wuxuu ahaa sanadkii saddexaad kow iyo tobanka ama labiiyo tobanka ah shuwaal buu ah dagaalkii beder waa kii abu sufyaan xoolihii uu waday ee ganacsiga ahaa waa kay u nabad galeen markuu maka geeyey baa dadkii la laayey dadkoodii iyo ru'asadii intii aan la laynin baa layidhi xoolahan hayo dagaal inoogu diyaar gare waan ku duulaynaa xoolihii baa lagu soo duulay waa saddex kun oo nin wey markaasaa waxay soo duldegeen madiina soo duldegeen maalin jumca abuu nabigu intuu jumcadii tukaday yuu aroortiina waa markuu ka waa maalin sabti a ah, dagaalku markuu dhacayo wuxuu nabigu yidhi miyaynu u baxnaa oo waynu u baxnaa mase madiinaan iska joognaa munaafiqii cabdullaahi ibni saluula ah. bay wuxuu yidhi iska joogno hadday inoo hadday meeshoodaa joogaanna way ku dulaysan yihiin hadday inoo yimaadaanna ragguna wuu la dagaalamay haweenka iyo caruurtuna dhagaxay ku tuurtuuri qolo saxaabada kamid mid ah dagaalkii badan aan jooginna waxay yidhaahdeen aynu baxno nabigu intuu guriga gelu darayskii soo qaatay qoladii baa war nabiga kalifnayno yaa rasuul allah ku kalifna malaha iska joog markaasuu yidhi nabi markuu darayska qaato dagaalka kama dhigo uhi waa la baxay waa kun ruux yaa nabiga la baxaysa markii meeshii la tegey iyo cabdullaahi ibnu bayin saluula ah, yaa saddex boqol la goostay nin la yidhaha camar binu xazam ama abu jaabir assullami oo muslim oo ansaara ah u taga warwaasida ma nabigaad ka bixi ilaahay baan kugu dhaariyey ma nabigaad ka bixi markaasuu yihi bima nuqtalu anfusanaa bima naqtulu anfusanaa wa awlaadana low naclamu qitaala la tabacnaakum buu yidhi haddaan dagaal ognahay waa idin raaci lahayn laba qolo oo reer bani salama oo khasraja ah, iyo reer bani xaarisa oo awsha yaa iyaguna damcay oo labadii labada dhinac kala deganaa ah, maymana walmaysara yaa iyaguna damcay inay kacan maradu cabdullaahi meesha ka baxay iyo saddex boqol hadday tagtay way baqeen baqdin baa ku dhacday haddana allah baa weligooda oho calool adeyg buu alla kusoo dejiyo ma ayna kaga bixin nabiga kagama bixin allah waliyum waa wax iila dhigani maba jirtaba dagaalku saasoo horta ku bilowday nabiyulaahi maxamedna wuu marka dhibaatooyin badan baa dhacay xamze adeerkii waa kii nabiga la dilo weliba la googooyey marka dagaalku saasuu ah, waa beder dagaalkii ku xigay axzaab sanadkii shanaad buu ahaa axzaab dagaal ma dhicin liibab la isku yar tuurtuuray mooye god waa lagu wareejiyey marka dagaal dambe duulimaad dambe waa sanadkii shanaad bu duulimaad dambe isoo duulaan axzaab baa ugu dambaysay intii dambe way isdhiibeen allah wuxuu leeyahay wadkur xus id wakti qadawta aada ka kalahday min ahlika reerkaaga gurigii caaishaa tubawi aada diyaarinayso almuminiina muminiinta aada ku diyaarinayso maqaacida saldhigyo ama fadhiisimo wallaahu allana samiicu wuu maqlaa waxa dhacaya caliimu waanu ogyahay id wakti bay ahayd waktigaasi hamad hamiga waxaa la ydha wixii qalbiga kusoo dhaca wixii in badan qalbi kusoo noq wixii marka u soo dhaco khaadir baa la yidhaha mark hal laba mar markuu kusoo noqnoqdana hami baa la yidhaha ku xogeysana casmi baa la marka qalbigooda kusoo dhacay ilaahay baa u naxariistay id waqti hamad ay u qaseen daaifataani laba qolo oo minkum idinkii idinkamidihi wa reer banu salamo oo khasraj iyo reer banu xariso awsehe an tafshalaa inay fulayoobaan <coughs> fashilku macnayow badan buu leeyahay wallaahu allana waliyuhumaa maamulahoodii u gargaarahoodii weeye oo fashilaadii kuma in adkaysanina nabiga kama tegin wa calallaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almuminuuna muminiintu markii dhib kasta jiro allah ha tala saartaan iyayna fulayoobi walaqad nasarakum ullah alla wuu idiin gargaaray bibedrin beder buu alla idinku gargaaray wa antum idinkuna adilatun aad dulaysan aada dad yartihiin weyn fataqullaaha alla ka baqa oo qoladiinan uxu joogtaay lacalakum tashkuruuna si aad alla umahadisaan sida beder alla idinku gargaaray id wakti bay ahayd beder markaad joogteen taquulu aad ku tidhi lilmuminiina muminiinta aad ku tidhi alam yakfiyakum miyaanu idinku filayn an yumidakum inuu alla idinku gurmado inuu idinku soo siyaadiyo macnaha rabbikum rabbigiin bialaaati aalaafin saddex kun oo min almalaaikati ah munazaliina oo la soo dejiyey meel kalena murdifiina waay suurat afaal murdifiina iska wuu idinku filan yahay in tasbiruu haddaad samirtaan watattaquu alla aad ka baqdaan oo yatuukum ay idiin yimaadiin min fawrihim waktigan xaadirka ay idiin yimaadiin gaaladu haadaa eekana yumdidkum alla wuxuu idinku ziyaadin rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaaikati ah musawimiina calaamaysan oo bilmatel malaaigtu waxay qabtay cimaamad boore boore ahoo cimaamaddii zubayr binu cawaam uu qabay oo kale ah wamaa jacalahu allaahu marka meeshan waxaa weeye aayadahan mufasiriintu qaar waxay leeyihiin waa beder intan waa beder bay ku saabsan tahay qolyana may waa uxud bay ku saabsan tahay marka waxaa xoog badan in beder ku saabsan tahay waayo beder mooye waqti malaaigi dagaalantay lama oga marka aayadda munaasabada meesha kuleedaha waxaa weeye haddaad alla tala saarataan sidaa qoladii beder ay u guulaysatay ee alla malaa'igta ugu soo xoojiyey yaad u guulaysan lahaydeen haddaad tala saarataan allaho aada adkaysataan sidaa qoladaa beder alle ugu soo gurmaday baa laidin soo gurma lahaa marka intanu beder bay tilmaamayaan waayo lama oga wakti kale oo malaaig dagaalantay lama ogaa marka markii hore kun baa loo keenay kun haddana saddex kun baa loo keenay shanta kunna waa loo ballan qaaday shanta kun waa loo ballan qaaday id waqti bay ahayd waqtigaasi walaqad nasarakum ullaahu bibadrin waxaa lagu tacaluujinay id waqti buu alla idiin gargaaray taquulu aada ku tidhi lilmuminiina muminiinta alan yakfiyakum miyaanu idinku filayn an yumidakum inuu alla idinku gurmado idinku ziyaadiye rabbikum rabbigiin an yumidakum inuu idinku ziyaadiy rabbikum bialaaati aalaafin saddex kun oo min almalaaikati ah munazaliina la soo dejiyey oo iska dambeeyey iska daba soo degay jibriil mooye inta kale cimaamad bay qabeen cagaaran ayaa aada boore ah balaa way filan tahay haddaba waa beder wey balaa way idinku filan tahay in tasbiruu haddaad sabirtaan watataquu aada alla caabudaan ood macsiyada iska ilaalisaan waya'tuukum ay idiin yimaadeen cadowgu min fawrihim waqtigoodan xaadirka ah haadaa min fawrihim waqtigoodan xaadirka ah, haadaakana yumdidkum alla wuxuu idinku siyaadin oo idinku gurman bikhamsi yadkuruu yumdidkum wuxuu idinku ziyaadin rabbikum rabbigiin bihamsati aalaafin shan kun oo min almalaaikati musawimiina oo calaamaysan musawimiina waa la aqriyey musawimiina calaamaysan oo cimaamada qaba oo farda wata yuu alla idinku gargaari way marka intanu beder bay ku saabtaan marka beder sidii beder haddaad maanta u adkaysataan saasaa laidinku gargaari wamaa jacalahu llaahu alla kama yeelin madadkaa uu malaaigta idinku soo siyaadiyey ilaa bushraa bushraa bishaarama lakum idinka inaad guusha helaysaan wala tadma-ina inay xasisho quluubukum qalbiyaalkiinu bihi bilmadadi ay ku xasisho wama nasru nasrigu ma aha ilaa min cindi illahi alla xaggiisa mooye alh alcasiiz qaalibka alxakiim farsama aayaddu waxay tilmaamaysaa malaa'igtan la keenay nasriga ilaahay baa malaa'ig la badni ma aha gargaarku laakiin qalbigiinu xasilo oo bishaaro ay noqotay inaad guulaysanaysaan ba malaa'igta laydinku keenay gargaarka allah bixiya ee dadka fariisa khalqiga fariisa ma ah wey allah baa gargaarka bixiya markii alle la caabudo allana la tala saartana guusha muminiinta heli allah wuxuu yidhi wamaa jacalahu allahu alla madadkaa kama dhigin ziyaadada gurmadkaa ilaa bushraa bishaare mooye lakum idinka u idin bishaarayn oo aada guulaysanaysaan iyo walitadmaina inay xasisho quluubukum qalbigaalkiinu bihi bilmadadi gurmadkaa ay ku xasisho wama nasru gargaarku sidiisaba ma aha ilaa min cindi illaahi alla xaggiisa mooyaane allihii alcasiizi qaalibka alxakiim falsama farabadni iyo col ma aha wey muxuu alla idinku soo gurmaday malaaigta maxaa laidinsu goormiyey liyaqdaca inuu dabar gooyo darafan qayb oo min aladiina kuwii ka mid a kafaruu gaaloobay aw yakbitahum uu duleeyo oo fa yanqalibuu ay gadoomaan khaa'ibiina iyagoo dulaysan gadoomaan marka liyaqdac darafkaasi waxaa weeye beder waxaa laga dilay gaalada toddobaatan uxudna waxaa laga dilay sideed iyo baa laga dilay marka intaasa waa boqol la darafka la sheegay in la dabar jaro marka qayb weyn baa laga dabargoy berigaa dee ma xabad ma ahayna waran buu ahaay boqol ruux meesha lagu dilay oo warana waa dagaal xoog laa dhacay wey muxuu alla idinku gurmaday wey liyaqdaca inuu dabar gooyo darafan qayb oo min aladiina kuwii kamida kafaruu gaaloobay aw yakbitahum uu dulleeyo wixii aan dhimanin oo fa yanqalibuu ay gadoomaan khaa'ibiina iyagoo hoogan oo gablamay ay gadoomaan laysa laka kuma sugna nabiyulahi maxamedow min alamri maamulka xaggiisa shay-un shayna kuma sugna aw yatuuba caleyh aw yatuuba caleyh intaa hore la socotaa liyaqdaca darafa meel kafaru aw yakbitahum aw yatuuba calayhim inuu ka tooba aqbalo calayhim dushooda aw yucadibahum uu cadaabo maxaa yeelay fa inahum iyagu daalimuuna daalimuun wey aayaddu waxay tilmaamaysaa laba siyood bay kusoo dhegto nabiyullaahi maxamed yuu qunuud sameeyey qunuud allahuma alcan hebel allahuma alcan hebel bilmatal khalaf bin umayo kale saddex afar nin yuu lacnaday gebigooduba way muslimi doonaa markaasaa layidhi maamulka adigu wax kuma lihidi maxaad qoladaa u habaanaysa aduu dantaadu ma qabsa maadaa maamulka wax ku leh nimankaa gaalada maxaa idinkaa galay marna koofiyad bireedii uu qabay iyo cabdullaahi binu qamiia nin la yidhaah iyo cutba binu abi waqaas oo nabiga qoyska reer abtiga ah ya midna intuu halkaa ku dhuftay yay baashii xubine gashay nabiga madaxiisa midna dhoosha midigta ahoo tahoose ah yuu jabiyey cabdullaahi binu qamiia iyo cutba binu abi waqaas markaasuu yidhi qoom nabigoodii sidan u galay sidee u guuleysanay markaasaa laysa laka min alamri shay amarka adu waxba kuma lihide waxa weeye dhibaatada iyagu ay geysteen allah bay allah bay xaggiisa jirtaay adu hawshaada kala wada way labadaba waa la sheega allah wuxuu leeyahay laysa laka min alamri shay maamulka adugu waxba kuma lihid maamulka adugu waxba kuma lihid dadkanaad habaarayso ha habaarin eed sheegadkanaad sheegaysa leedahay qolo nabigoodii sidaa ugashi miyaa guulaysana iska daa maamulka allah baa watee aw yatuuba calayhim halkaa horey ku cadfan tahay liyaqdaca arafan min aladiina aw yakfiyahum aw yakbitahum uu duleeyo aw yatuuba calayhim uu ka tawba aqbalo aw yucadibahum uu cadaabo intaba allah baa khiyaar u leh maxaa yeelay oo loo cadaabi fa inahum aalimuuna wey waa aalimiin wey marka afartii nina nabigu lacnadaya afartuba way muslimeen walilaahi alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fil ardi ardada waxa ku sugan yakfir wuu u liman yashaau qofkuu doono wayucadibu wuu cadaaba man yashaau qofkuu doono wallaahu allana kafuurun kii dhaafin raxiima waxay aayadda nabiga u tilmaamaysaa ilaahay baa maamulka iska marka qofkuu doono kuwaa kulaayey kula dagaalamay hadduu ilaahay khayr la doono way soo muslimayaan haddii kale cadaabkiibay ku dhimanaya marka maamulka allah baa iskala wey walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan yakfiru alla wuu u dhaafaa liman yashaau qofkuu doono wayucadibu wuu cadaaba man yashaau qofkuu doono wallahu alel afuur qolyo waa u xudbaynahiin qolyana waxay u badan tahay beder inay yihiin oo beder mooye lama ogaanin malaa'ig dagaalanta lama ogaanin yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyey laa taakuluuha cunina arribaa ribadaha ha cunina adcaafan laablaab mudacafan oo sii laablaabay wattaqu llaha alla ka baqan lacalakum tuflixuuna si aad u guulaysataan si aada u guulaysataan aayadda ribada waxaa meesha soo geliyeen laba masalo oo waa mida ribadaha cunina oo gaalada hala mucaamaloonina wey ilaan riba hadii la samaynayo gaal unbaa riba ku shuqulle gaalada hala mucaamaloonina waad isnacabtihiin midna waxaa weeye markii la yidhi de jihaadka gal oo xoolo keena yaa laga yaabaa dadka qaarkii inay hindisaan bal riba haddana xoolo si aad xoolo badan u hesho riba ku soo uruuri markayayna idinku kalifin xoolo uruuriskaasi inaad gaalada la mucaamalotaan ood ribo cuntaan yayna idinku kalifin waay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta laa taakuluha cunina aribaa ribaha cunina adcaafan labalaab mudaacafatan oo lasii laablaabay wataqu llaaha alle ka baqa lacalakum tuflixuuna ribadu waa kay ahayd nin baa nin amaahinaya waxbuuna dul saari intaasaan kugu leeyahay buu leeyahay waktigu markuu gaadho u tago miyaad bixin mase wax kalaan kusii dul saara hadduu bixin waayo haddana wakalo sii dul saari muddadana wuu dheerayn ribada caadiga la yaqiinna waxay ahayd ribo kalena way jirtay ashyaada isku midka ah ribaa tafaadul ashyaada isku midka ah oo si kala badan la isugu iibiyo ribo kalena way jirta ashyaadii isku midka ah oo la isku iibiyey oo aan meesha lagu wad kala qaadana mid noqday riba taasuna waa ribay ahayd wataqu naara naar ka baqaa allatii naartii uciddat loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada waadiicullaaha alla adeeca oo raaca warasuula rasuulka adeeca lacalakum turxamuuna si laydinku naxariisto markaad alla raacdaan oo ka amar qaadataan oo nabiyullahi maxamed raacdaan markaasaad naxariis helaysaan wax kaloo naxariis lagu helayaa ma jiro wadadaa xaqa ahee nabiyullahi maxamed keenay mooye naxariis meel kale ha ka raadsan midda kale naarta uciddat lilkaafiriina waljannatu uciddat lilmuminiin yaa loo diyaar diyaargareeyey wadiicu llaha wataqu naara naar iska ilaaliya oo cibaade iyo daaca iskaga ilaaliya allatii naartii uciddat loo diyaariyay lilkaafiriina gaalada waadiicu llaha alla adeeca warasuula lacalakum turxamuuna si laydinku naxariisto aayaddu waxay tilmaamaysaa alla adeecidiisa iyo nabiyllaahi maxamed raacidiisa mooye wax kaloo naxariis lagu helayaa ma jira sheekh wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin dembidhaaf oo min rabbikum rabbigin ka ahaatay iyo wajanatan janno jannatin janno carduhaa balladkeedu asamaawaatu mislu samaawaati meesha tashbiih baa ka maqan asamaawaatu samadii walardu ardada u yahay taasoo uciddat loo diyaargareeyey lilmutaqiina mutaqiinta loo diyaargareeyey marka jannada u degdega maqfirada u degdega waxaa loo leeyahay jihaadka gala oo daacaysta oo quraanka aanka aqriya jannadii adoo ku socday ka dhigan tahay sidaa yeesho jannadii waad ku socotaa wadadeedii baad haysaa saaricuu u degdega ilaa makfiratin dembi dhaafo min rabbikum ka ahaaday iyo wa jannatin janno carduhaa balladkeedu asamaawaati waalardu uu yahay samadii ardada oo la isku daba qabtay ucidad loo diyaargeeli lilmuttaqiina markaa balladkeedu haduu intaa yahay dheeradkeeduna kasii dheer baa layidhi laakiin culimada qaar waxay isku sargo-an tahay balladka iyo dheeradka waa kuwee haddaba mutaqiinta jannada helaya aladiina kuwa yunfiquuna bixiya fi saraai waktiga barwaaqada ah iyo wadaraai waktiga dhibka aba sadaqada iyo jihaadka gala wax bixiyo walkaadimiina kuwa liqa alqayda cadhadooda oo markay cadhoodaan oo aada u cadhoodaan cadhadooda celin karaya oo liqaya walcaafiina kuwa saamaxa caninaasi dadka saamaxa wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala hadaba taqwada laguu sheegi muminimada qayb kamida wey dadka sidaa yeela wy dadka sidaa yeela wey walkaadimiinalqaydo qofku markuu cadhada liqayo waa inuu fulin karo ee hadduu sabirtaag waa noqdo dee ajri ma leh waa markuu fulin karayo markuu qofka saamaxayana waa inuu fulin karo oo ka aargudan karo wey iska sa markaasay qiimo leedahay hadday tabar la-aani ku hayso oo tabaruntahay sabirtaag waabay soomaalidu tidhaahdaa laba ku tari mayso kuwa mutaqiintii waa kuwe aladiina kuwa yunfiquuna bixiya fi saraai waktiga barwaaqada wadaraai waktiga dhibka wlkaadimiina alkayda cadhada kuwa liqa oo ceshan kara iyo walcaafiina waa kii nebigu yidhi sarucada ninka wax legdakeedu taqaanaa waa ninka dadka ka xoog badanba ma ahabon waa ninka cadhadiisa ka adkaadu walcaafiina kuwa saamaxa weeye caninaasi dadka wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala waladiina kuwa weeye kuwa mutaqiintiihe alla jecel yahay idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan dembigii xumaan aw dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan nafta dulmigeeda waxaa leehay dembiga adiga kugu gaara in ku gudbaynin dakarullaaha alla xusuusta laa ilaaha ila allaahu yidhaahda fastakfaruuhu fastakfaruu ka qufraan dalba lidunuubihim dembigoodii waman yakfir dunuuba dembiga yaa dhaafa ila allah yani halkaas wuxuu ka dhigan yahay iyagoo og alla mayon in cid kale dambiga dhaafayn iyo intaasu ka dhigan tahay waman yakfir dunuuba cad dembiga yaa dhaafa ila allahu alla mayon walam yusiruu halkaa hore ku xidhiidhi walam yusiruu aan ku adkaysanin calaa maa facaluu waxay sameeyeen oo dembi ah wahum iyaguna yaclamuuna ay og yihiin waxaan inuu marka waa kuwa dembiga ka qufraan dhalbada markay naftooda dulmiyaan ama xumaan guud la yimaadaan intay alla xusuustaan iyo iyo weynidiisa iyo maamulkiisa alla qufraan weydiisa ilaahuna oo tooba keena markay waxay og yihiin alla mayo cid kale oo dembiga dhaafi karta male walam yusir calaa maa facaluuna waa inay tooba keenaan ka tooba keenaan ilaahu ka noqda yidhaahdeen oy si tooba keen nasuuxa ah, ay tooba keen dib damba wixii loogu arag waladiina kuwa idaa kuwa mutaqiintiihi idaa facaluu markay falaan faaxishatan xumaan waa dembi guud aw dalamuu ay dulmiyaan anfusahum naftooda waa dembi iyaga ku gaara dakarullaaha alla xusuusta fastakfaruu ka qufraan dalba lidunuubihim dembiyaalkoodii waman yakfiru dunuuba dembiga yaa dhaafa ila allah waa muctaridintaasi walam yusirdu halka horey ku cadfan tahay walam yusiruu aan daa'imin ku adkaysanin calaa maa facaluu waxay sameeyeenoo wahum iyaguna yaclamuuna ay og yihiin waxaan inu dembi yahay ulaaika kuwa noocaasa jazaauhum abaalkoodu makfiratun dembi dhaaf wey min rabbihim rabbigood ka ahaaday wa jannaatun jannooyin tajrii ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaaru waadiyaal khaalidiinmin tatiwaa taxti asyaariha waqusuriha daarahay degan yihiin iyo geedaha daaraha ugu yaalla beerta ugu yaalla iyay soo socdaan khaalidiina fiiha way ku waari wanicma ajrucaamiliin nicma waxaa wanaagsan ajrucaamiliina kuwa camal fale ajrigooda kuwa sidaa lagu abaalmariyey ajri ka wanaagsani ma jiro marka aayadaha dib u daraaseeyo ilaahay khayr ha ka doonin aan sidan ahayn ilaahay khayr waxaad kaga doontahay bidcayuuna ahaan bidco ilahay khayr ha kaga doonin bidco afminshaarnimana ilaahay khayr ha kaga doonin sidan kaga doon alla khayr waayo jazaauhum abaalkoodu makfiratun dembidhaaf wey min rabbihim rabbigood ka ahaaday iyo wajanaatun jannooyin tajrii ay socoto min taxtihaa geedaheedii iyo saraheeda hoostooda alanhaaru waadiyaal waa waadiyaal ogyahay alla ogyahay khaalidiina fiihaa iyo ku waari wa nicma waxaa wanaagsan ajrulcaamiliina kuwa camalfale ajrigooda markaanu cidaabayna almaqsuusu bilmadxi bilmadxi ajruhum baanu idhahnay marka ajri ka waanima togagaana ilaahay sida nabigu wuxuu inoo sheegay muminiinta wuxuu ugu talagalay jannada ugu diyaari maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar waxan waa magacyo la inoo sheegiye wax qalbigeenu suurayn kari maaha ilaahay inoo diyaariyey subxaana wa tacaala ehlu tawxiidkaa loo diyaariyey dadkas wadadii nabiga haya yaa loo diyaariyey qad khalad way tagtay min qablikum hortii sunanun dariiqooyin ama wadooyin yani dhaqamaa tegay dhacdooyin bay ka dhigan tahay qad khalad way tagtay min qablku hortiin sunanun dhacdooyin fasiiruu socda fi lardi ardada dhexdeeda si aada u aragtaan fanduruu eega kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwa beeniya cidhibtooda yani dhibaatooyinkana way dhici jireen dadkii hore dadna xaqay raaci jireen dadna way diidi jireen bal intaad dhulka martaan oo reer samuud deganaayeen aragtaan oo ree caad meeshay deganaayeen aragtaan oo fircoon meeluhu joogay aragtaan oo ree bani meelahay deganaan aragtaan si aad u garataan waxaan wax dhici jiray inuu yahay ood ugu cibro qaadataan oo ilbaxnimo meeshaa uga qaadataan qad khalad way tagtay min qablikum horti sunanun wadooyin dhacdooyin baa tagay wado fasiiruu socda fil ardi dhulka oo soo eega fanduruu eega kayfa siday ahaatay caaqibatu lmukadibiina beeniyayaasha ciribtoodii kulli way baaba-een dadkaasoo dhani haadaa bayaanu linaas haadaa qur-aanka lagu sheegayo laguu soo dejiyey bayaanun cadayn bayaan waa master laakiin ismi faacil baa laga dhigi ama masternimada bayaanun cadayn weeye linaasi dadka loo cadeeyey wahudan hanuun weeye wamawcidatun wacdi lilmutaqiina kuwa allahooda ka baqay qur-aanka laguu soo dejiyey nabiyullaahi maxamedow waa cadayn dadka khayrkii loo cadeeyey waa lagu hanuunayaa waxa weeye waa wacdi marka qur isku wacdiya oo wadadiisa mara waaye wax kale ha isku wacdiina haddaad tidhaahda wadaad hebel baa saa ka maqlay afwaah culimaa sidaa tidhi hebel baa beri sidaa ku arkay hadee ma suuragal ba inaad ku hesho suuragal ma aha ku heli talaa ku heli qur-aanka haadaa bayaanun caddayn weeye linaasi dadka loo haada ishaaradu qur ku dhici bayaanun cadayn wey linaasi dadka loo cadeeyey iyo wahudan hanuun qur waa hanuun wa mawcidatun wacdi weeye lilmutaqiina kuwa allahooda ka baqa mutaqiintana waad ogtahay aladiina aamanuu wakaanuu yataquun walaa tahinuu ha daciifina walaa taxzanuu hana murugoonina waantum idinku alaclowna kuwa ka sareeyaa ugu sareeya in kuntum muminiina muminiin haddaad tihiin qoladii ee intii beder laga dilay gaalada in la eg laga dilay dadkaa muminiinta ahe la dilay saxaabada reer ansaareed bay u badnaayeen muhaajiriinta dad badan maalintaa lagama laynin dadkaa laidinka laayay dartii iyo dhibaatadaa dhacday iyo dhaawaca dhacay ha u murugoonina hana daciifina isa sii abaabula waxaa eh, eh, dhaqanku uu yahay dhibaatadu markay hor leedahay dadku waa daciif laakiin markii dhibaatada loo jabsado oo laysku dubadhoco wax badan la arko dadku way calool adkaanayaan ha daciifina dhibkan idin gaadhin dartii hala daciifina walaa tahinuu ha daciifina walaa taxzanuu hana murugoonina waantum idinku alaclowna kuwa sarreeyaa tihiin idinkaa ka sarreeya in kuntum haddaad tihiin way muminiin haddaad iimaankiina ku adkaataan gaal oo dhan idinkaa ka sarreeya marmarka qaarkood haba u muuqato waxoogay dhibaato in idin soo gaadhayn hadda waktigan xaadirkeen joogna dowladan ya malaayiin muslimay ku dhahoos nool yihiin kuma dhacaan muslimiinta inay diintooda daayidhaahin kuma dhacaan hadday daay kuma dhici karaan inay dagaal iyo ku bilaabaanna kuma dhici karaan hadda maraykankaad aragtay dhalinyarada yareere meelaha joogta ee daacishii waxuu u bixiyey kuwaasuu ka baqaya meeshiisana wuu jooga waana adduunyada kada ugu xoog badan marka islaamku intu mulaclowna wey dadka saraatihin weyn in yamsaskum hadday idin taabato qarxun dhaawac dhaawacii ruux nabarkii ah ma inagu waynu nidhahnaaye dhibaato weyni markay dhacdo dhaawac ba reerihii soo gaadhay baa la dhihi waa markii dad la laayo oo xoolo la dhaco ay saa noqoto dad dhibaato badani markay dhacday dhaawac baa loo yaqaana marka hadda ruux dhaawacmay ma aha iyo nabar ma aha waa dhaawac yani wax weyn baa idinku dhacay inagu waynu isticmaalnaa in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac faqad masa taabtay alqowma qoomka gaalada ana qarxun dhaawac oo miluhu isagoo kale ah. wa tilka taa alayaamu ee maalmaha ah, nudaawiluha waanu wareejin bayna annaasi dadkaanu ku wareejino maalinna waxaa la wareegi gaalada oo guusha heli maalinna idinkaa guusha heli ugu dambaynta cidhibta wanaagsan idinkaa heli way oo sida maanta dhaawaca idinku dhacay bederba waa sidii oo kale berigaa waxay ahayd midun doortaa la yidhi beder haniimadan inaad qaybsataan haniimadii beder iyo haddaad haniimada qaybsataan tan tuleega inay idinku dhacdo marka waxay doorteen wuxuu nabigu doortay tan tuleegahan ugu dhacdo iyo ansaartii doorata waa uxude waa kusoo badwey marka maalmuhu way wareegaano maalinba midba yay u wareegi mar xaggana u wareegi mar xaggan laakiin adkaysta wey oo hadaciifina wa tilka taacada yaama ee maalmaha ah nudaawiluhaa waanu wareejin baynannaasi dadka dhexdiisa yaanu wari maalina qoladaasaa heli maalina qoladaa waa maalmaha guusha waliyaclam allah faqad masa lqowma qarxun miluhu waliyaclam allaahu inuu alla ogaado yuu ilaahay sidan inuu alla soo saaro caddeeyo ilaahay wuu og yahay inuu alla soo bandhigo wey liyaclam allaahu inuu alla waliyaclam allaahu mawd wawdu waa muqxam yaa la leeyahay ama meerale ku cadfan tahay liyaqdaca darafa min aladiina waliyaclam allaahu inuu alla soo bandhigo oo caddeeyo aladiina kuwa amanu mu'minoobay oo munaafiqiinta ay ka socmaan oo uu ka yeesho minkum xaggiina kuwa ehlu jannana uu ka sameey dhibaatadan dhacaysa laba masalo weyn alla munaafiq iyo kii kale yaa soo kala saar munaafiq uu iska carari sida cabdullahi bin ubay iyo colkiisii oo kale muminiintiina way adkaysanayaan iyo shuhada inay idinka samaysanto oo ixdal xusnayeyn inaad guulaysataan iyo in dad la idinka laayo wax udhexeeyaa ma jiro muminku kolaba dhib ma qabo markii inuu ilaahay shuhadana sameeyo munaafiq iyo iyo muminkuna kala cadaadaan waxa dhibkan u imanay waqaad daalika dhibkaasi wuu dhacay waliyaclam allaahu inuu alla caddeeyo oo soo bandhigo aladiina kuwa aamanuu muminoobay oo dhabta ah oon munaafiqiinta ahayn wayatakida uu ka sameeyo minkum xaggiina shuhadaaa kuwa shahidiina wallaahu allana sidiisaba laa yuxibu ma jecla alaalimiina aalimiinta ma jecla sidaa qoreyshtoo kale waliyumaxisa halkaa horey ku cadfan tahay liyaclama allaahu aladiina aamanuu waliyumaxisa inuu saafeeyo yumaxisallaahu inuu ilaahay saafeeyo aladiina kuwii aamanuu muminoobay oo dagaalkaa ay galeen dembigooda lagu dhaafo oo yamxaqa uu tirtiro alkaafiriina gaalada jihaadka markii la galo gaaladu way tirtirmi waa mid soo hanuuna iyo mid la dili iyo mid cararay noqon laakiin muminiintu iyo waa u inuu alla soo bandhigo aladiina aamanuu waliyumaxisa inuu saafi gareeyo allaahu alle aladiina kuwii aamanuu muminoobay wayaxlaqalkaafiriina gaaladana uu tirtiro